Thank you. kulanti waxaan wanagsan dhegeystayaal waxad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal oo barqanimo sabtiya taariikh wax ku aasaysan tahay sideediyolabaatanka bisha oktoobar sannadda labakunsaddexlabaatan qodobadaad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ghaza oo mid ka mid ah xaaladihii ugu adkaa taariikhda ku jirta maamulka yuhuudda ayaana wada duqaymo aad u xooggan saacadihii lasoo dhaafay ilaahay haatan ayayna khaso ku socdaan xilli ay go'een adeegyadii isgaarsiinta korontada iyo internetka oo aan xitaa xog laga heli karin waxa ka socda haza waxaan soo qaadan doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha iyo dunida oo weli daawanaysa xasuuqa lagu haya dadka shacabka ee falastiiniyiinta waxaan kala soo qaadan doonaa arrimaha ku aadan iyadoo dhowaan ay furantay kiiska sheegow axmed cali oo ah sarkaal ciidamada ka tirsan kaasi oo markaa shaqaaqa ay ku dhex martay ciidankiisa iyo sidoo kale kuwa ammaanka magaalada muqdisho bishii agost waxyaabaha ugu dambeeyey ee kiiska ayaad maqli doontaan qodobadaasi kuwa nagu soo kordha ayaan soo qaadan doonaa ee mar kale ku soo dhawaada barnaamijka ogaal dalkayga astaamihiisa dushiisa

ku daafay in isagu dooyaysan karay waxaan kuna doodayaa hantaada aada yaqaan dameera sheeg warkaaga duraan dhige uleedada ula baxo durbaanada haygu tumin waxaan kula doodayaa badbaado aadayadan dameerow sawirkaaga duraan arrinka dhigeye uleedadowla baxo dubeenada haygu tumin gurguro dilbaa ku jabay hoos bacda tago daqaradan la geyste laysaga dambeeyo miyaad dooxa maasha waxaan abar isdabayaan miyaan dibadka soo dugo dabaskaad adkaysaa dabayaa adeegiyo duuduubka heestani iyo kamaa dambaystii hoos baan u daatago la gayste laysaga dambeeyo miyaad dooxa maasha waxa naban isdabayaan miyaan dibadka soo digo dambaskaad arkaysaa gabka oo gamaaniyo lamacdaansa weeye qaraaraadka maashige adna dogooba saarsaa adda caalufaadka dheefiye indhaha u soo culo anigiyo dadweynaha aadanbaa naga dhaxayso junucdeeda way garan way garan way garan junucdeeda way garan danbaa naga dhaxayso junucdeeda way garan way garan way garan junucdeeda way garan danbaa naga dhaxayso dadka oo gamaadhiyo adama cadaagsan weeye adararaabkimaashiye aadna dogooba saarsaan adda carbaad ka dheefiye oo u soo culo aanigiyo dadweynaha baa naga dhaxayso heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh Música hore barnaamijka golan googana dhegeystayaal ku bilaabnay waxaa aad markaa uga dareysa xaaladda khaza oo ay ku jirto iyadoo saacadii lasoo dhaafayna duqeymihii ugu xooganaa muddooyinkan ay ka dhaceen sidoo kalena gebi ahaanba khaza ay go-een marka la eego isgaarsiinta iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah si loola socdo dhaqdhaqaaqa iyo waxaa ka jira khaza oo muddo ka badan labaatan maalmood ay duqeyn aan loo meeldayin ka wadaan maamulka yuhuudda duqeymaha ayaa sii xoogeysanaya iyadoo uun marka la eego iftiinka khaza uu yahay hilaaca qaraxyada ay sameynayaan bambaanooyinka lagu garaacayo dhismayaasha iyo deegaanada ku yaala waqooyiga khaza iyo qeybo kamida marinka waxaana markaa dadku ay ku jiraan mid kamid a xaaladii ugu adkaa ee khaza soo marto hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay sheegtay inay weysay si ay ula xiriirto shaqaalaheeda iyo sidoo kale guddiga aan xuduudaha lahayn ee dhakhaatiirta oo laftirkoodu khazo ku go-doonsan kana mid ah shaqaalaha ka shaqeynayay gurmadka caafimaad tedros arenhom gabrisus oo isagu ah madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay inay la-yihiin goob ay kala xiriiraan iyo ay u helaan xiriirka shaqaalaha ka shaqeynayay khaza ee hay-adda caafimaadka adduunka iyo qaramada midoobey ka tirsan maadaama israel ay jartay adeegyadii taleefanka isgaarsiinta internetka gebi ahaanna khaza aysan ka shaqeynin aada ayaynu u walaacsannahay waxaynu ka walaacsannahay badqabkooda ayuu bartiisa twitter-ka kusoo qoray agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka tedros erhom gabrezus waxaynu doonaynaa inaynu helno xogtooda balse nooma suuro gelin arrinta waxaynu rabnaa inaynu ka soo bixinno dadka aan markaa haatan heli karin fursad ay kusii joogaan khaza balse dhibka ugu weyn ee jira waa inaysan heli karin xiriirkii ay nagala soo xiriiri lahaayeen aada ayaan uga walaacsannahay ayuu bartiisa twitterka ka kusoo qoray tedros oo isagu ah madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaana markaa la sheegayaa in khasaaruhu uu yahay mid lixaad leh ee ka dhalanaya duqeymihii saacadii ugu dambeeyey maamulka yuhuuddu ay ka fuliyeen haza waxaa sidoo kale la arkayay taangiyada dagaalka ee maamulka yuhuudda oo gudaha u galay qeybo kamid a ah khaza iyagoo oo ururka xamaas afayeen u hadleen uu sheegay inay ku dhex dagaalameen qeybo kamid a ah khaza dagaalyahanada ururka xamaas ee hubaysan iyo sidoo kale maamulka yuhuudda oo ciidamadoodu ay si toosa ah usoo galeen maadaama ay sheegeen inay ballaarinayaan howlgalka military ee ay ka sameynayaan e, ghaza waxaana markaa haatan laleeyahay duqeymaha ugu xoogan waxay ka dhaceen welina ka socdaan waqooyiga khaza oo ay ku badan yihiin dagaalyahanada ururka xamaas sidoo kalena dad rayada ay degan yihiin sidaas oo kale duqeymuhu waxay aada ugu socdaan meelaha u dhow ee bariga marinka rafax oo ahayd keliya marinkii uu usoo marayay dadka reer khaza gargaarka iyo gurmadka bini-aadanimo waxayna dadku wajahayaan xaalad aad u adag waryaha uga soo warama al-jaziira ee dhanka wuxuu ku waramayaa in aysan kala joogsi lahayn duqeymaha ka dhacaya bariga rafax iyo dhanka koonfureed ee khaza iyo dhanka waqooyiba maamulka yuhuuduna ay u muuqdaan markaa kuwo gebi ahaanba xaalad kala geliyay khaza sida muuqatan ay hore u qorsheeyeen weerarkan oo in muddo ahba la sugayey ama la filayay inay ku qaadi karaan khaza sidoo kale weli waxaa la la oo soo noqon lahaa adeegyadii ee markaa lagala xiriiri lahaa dadka khaza ku go-doonsan ee ku jira waxaana dadka go-doonsan ku jira shaqaale ka tirsan qaramada midoobey ee ka shaqeeya arrimaha gurmadka kuwa ka shaqeeya arrimaha caafimaadka wariyaal iyo dad badan oo aan filaynin markaa in la jari karo adeegyada eh, internetka iyo sidoo kale isgaarsiinta waxaa xaalada sii murugenana waxay tahay in dadku aanay heli karin gooba haatan ay kala xiriiraan eh, markaa inay dalbadaan gurmad iyo sidoo kale sidii ay kaga bixi lahaayeen eh, marka la eego gudaha ghaza dhanka kalena mareykanku waxa u sheegay muwaadiniintiisa gebi ahaanba inay isaga soo baxaan dalka lubnaan sida muuqata waxaa sii kordhaya walaaca mareykanka laftirkoodu maadaama ay taageerayaan maamulka yahuudda xisbullahna ay lubnaan marka la eego dhowr jeer digniin u dirtay mareykanka iyo xulafadiisa yuhuudda sida muuqata mareykanku wuxuu usoo diray qoraal wasaaradda arrimaha dibadda kasoo baxaan waxaa in loo soo jeedinayo muwaadiniinta mareykanka gebi ahaanba inay si deg deg ah uga baxaan lubnaan safaaradda mareykanka ee magaalada bayruud qoraal kasoo baxay waxaa lagu yiri wasaaraddeenu arrimaha dibadda waxay usoo jeedinaysaa muwaadiniinteena ku sugan lubnaan inay xilligan ka baxaan marka gudaha lubnaan waa muhiim inay raacaan duulimaadyada ugu horeeya ee ka baxaya si ay markaa ayna u hubino una xaqiijino badqabkooda taa ayaana muhiim noo ah ma jiro marka la eego si ay ku nabadgeli karaan dadka iyagu haddii aynan iyagu ka taxadirin badqabkooda ayaa lagu yiri markaa qoraal ka soo baxay safaaradda mareykanka ee magaalada bayruud ee caasimadda wadanka lubnaan dib aynu ugu soo noqon doonaa wararka la xiriira arrimaha khaze ee dhanka kale dhowaan waxaa la bilaabay dhageysiga kiis dacwadeedka genaraal sheegow axmed cali oo isagoo ah sarkaal ciidanka hore uga tirsanaa shaqaaqan ay ku dhex magaalada muqdisho ciidamo isaga markaa ilaalo u ahaa iyo sidoo kale ciidamada amniga dhowaan ayaana la bilaabay dhageysiga kiis dacwadeedkiisa waxaa markaa maxkamadda laga filayo iyo sida ay u socota arrimaha waxaan wax ka weydiiyey brofesor maxamed cumar dalxa oo xildhibaan hore soo noqday eh, waa mahadsantahay cabdicasiis adiga iyo kulmiya raadiyo iyo intii kale ummadda soomaaliyeed ee na dhegaysanaysa anoona salaanta islaamka idin leeyahay marka horeba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Eh, runtii maxkamadaynta genaraal sheego axmed cali ee hadda eh, bilaabatay kolleyba waa la soconaa guud ahaan si dadka soomaaliyeedba ay ula socdaan eh, horeyna kolleyba aniga intii aan ka idhi wax ziyaada ah oo hadda aan faahfaahin haddaanan ahayn ku darayo ma jirto mar hadii dowladda kiiska gacanta ay ku hayso oo maxkamadna iyada maanta la filayo inay iyada guda gasho in si cadaalad ku jirto oo ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay inta u hanweyn inay maaragtay si soomaalida maaragtay iyada ay u deeqdo cadaaladu jenaraal sheego kiiskiisii in maaragtay si alla kacabsi leh aanan maaragtay sharciga maaragtay soomaaliga qofka ah ee muwaadinka ah xaqa uu leeyahay inuu helo in intaasi maartay dowladda ayaa loogaga fadhiyaa iyo eedaha garsoorka iyo maxkamadda ciidamada ee hadda kiiska gacanta ayada ay ku hayso ama ay wadaba maaratay iyo dhammaan inta kale ee ayagana dhinacyada ee ka wada qaybgelayo ama looyaradiisii ee dadka isaga markaasi difaacaya in loo siiyo ayagana xaqa ay uleeyihiin inay difaacaan oo ay runta iyo xaqiiqada ayaga ay soo bandhigaan waxa ayaga markaasi ay ku difaacayaan in dhinaca kalena wax ee eh, ummadda soomaaliyeedna ay ku qanci karto oo sharciga ee eh, soomaaliyeed ee eh, arintani ee dhammaan loo wada dhigtaagayo oo xataa golaha baarlamanka ee asaga golaha shacabka ee mooshin ka yaallo oo guddi loo xilsaaray inay baaris dhamaystiran wax waafaqsan cadaaladda inay kusoo gabagabowda ayaan ilaahayna ka rajaynaynaa isarka lagu aaminayna ka rajaynana haduu ilah yiraada ee maxkamadda ah xildhibaan kiiska waa la furay maxkamaddu waa ay bilowday dhegeysiga jenaraal sheegow waxyaabaha badan ee dadku ay ku jahwareereen waxaa kamid a oo xataa xafiiska xiraarintu sarkaal ka tirsan uu markaa ka hadlay darajada genaraal eh, sheegow marka bal maxaad kala socotaa ka ogtahay marka la eego taariikh ahaan xilliga darajadan uu helay iyo intii aad ka ogtahayba sax ahaanshaha darajadan inuu markaa genaraal yahay sheegow muhiim ah eh, dadka soomaaliyeedna u baahan in aada arrintaasi looga qanciyo maadaama eh, dad beeninayo oo hadda waxyar ilaalintii magaceeda ku hadlaya ee weliba si runtii luqad ahaan aan ku wanaagsanayn naanays uu ka dhigtay aan maqlayay nin sarkaala dhahaya ee maxkamadda horteeda garaasegow garadhahan waxaa horta siiyey abaalaan nooga haynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maantana ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo xilligii isaga markaa weliba waqti markaas ee gabagaba ay taagnayd ee isagoo isu diyaarinayay doorashadii mar kale ee isaga ugu tartamayay Eh, waxaa markhaati ka ah xildhibaana oo maaragtay eh, xilligaasi kulligeena aan ahayn dadkii eh, madaxweyne maaragtay xasan shiikhe ka codsaday weliba haddana beel shanaad ahaan weliba aanan jararweyne keliya ahayn ee na horkacayay xilligaasi ninkii anaga oday noo ahaa beesha shanaad ee maantana ah wasiirka waxbarashada iyo tacliimta sare mudane faarax mudan maaragtay faarax abduqaadir magartay si weliba marka arintaasi haloo maaragtay micneeyo waxay soo martay process oo weliba oo dhinaca hirshabeelle ayaga ay ka timid markii la dhisayey waxaa madaxweyne xasan sheikhe wakiil oga ahaa oo maantana nool maaragtay brofessor maxamed sheikh cismaan jawari oo isaga ahaa gudoomiyaha baarlamanka ee xiligaasi oo jowhar isaga tagay oo arinta baarlamankaasi ee dhismihiisa iyo soo gabagabayntiisii uu u wakiishay madaxweyne xasan sheekh halkaasi ayaa wax ay ku qanci waayeen oo markaa oo uu ka soo baxay ayaa waxay ahayd wixii lagu qanciyey in maaragtay genaraal sheegowna maaragtay asaga ay codsadeen dalab ahaan maadaama nin sarkaal firfircoon uu ahaa oo wax badanna jowhar ka shaqaynayay islamarkaasna eh, ay dhacday xataa caleemashaarkiisii markii ee eh, darajada ee eh, generaalka maartay uu madaxweyne xasan sheekh uu siiyey inay kasoo qayb galaan taliskii ciidanka ee meesha joogay amisom ay kasoo qayb gasho oo isagoo si caad oo maartay oo fagaaro ah lagu maartay caana shubay ee loogaga mahad celinayayna madaxweyne xasan sheekh balse yaanan ku haldaafin Eh, markaasi eh, sheego keligiis anaga nooma dalacsiinin madaxweyne xasan shiikhe asigoo marka procedurkaasi ee eh, horeyna ee madaxweynaha wakiil ooga ahaa maaragtay professor jawari oo warqad weliba isagana uu arintaasi uu soo qoray oo anaga oo xildhibaano aan ka soo qaadnay ingeneraal sheego si wadajirna aan ah u codsanayno si ma aragtay beelaha ee markaasi uu ka turjumayeyna ee iyada ee annaga iskaabaysa ayaa iyo markaasi eh, ballanqaadkii ee eh, asagana ee eh, maartay professor jawaari uu soo sameeyey ee asaga ee arrintaasi ku soo dhameeyey madaxweyne xasan sheekhna wuu waafaqay mahadi ka gaadho faarax cabdulqaadir iyo xildhibaanadii iyo madaxweynihii naga ogolaaday madaxweyne xasan sheekha uu ahaa inuu genaraal maarta uu u dallacsiiyo weliba saraakiil kale oo janano ah oo jararweyne ah oo aan madaxweyne xasan sheekha ee aan uga mahad celinayno ayaa ay maanta ay ka tirsan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo weliba saraakiil sare oo korneello leh oo janano leh oo ma aragtay eh, eh, laba xidiglayaal leh oo ilaahay ku masamadiide oo gaashaanlayaal leh haddaan tusaale u soo qaato walow dalacsiin maxamed cali buuxa oo maanta oo ahaa la taliyihii eh, asagana saadka ee maaragtay islamarkaasna uu ahaa maaragtay eh, eh, eh, generaal maaragtay qarshe ee isaga wax badan lasoo shaqeeyey ee maanta saraakiishii rushia wax kusoo baratay ee kasoo baxday oo la yaqaano ah oo maxamed cali buuxa la yidhahdo waxaa kaloo uu dalacsiiyey weligii sheekh shariifna isagana ilaahay maarta isagana ma jananada uu dalacsiiyey madaxweyne xasan sheekhe keliya ma aha generaal sheego uu dalacsiiyey generaal maxamed cali buuxa oo la taliyana maanta markii uu ahaa generaal indhaqarshe saadka ciidamadan ee wax badan soo hayay oo saraakiishii raashiya ka soo baxday ka mid ahaa sheekh shariif wuxuu dalaacsiiyey ilaahay kuma samadiide jenaraal farabe uu u geeriyooday sidoo kale jenaraal kale oo asagana maanta bama uu la yidhaahdo oo ah hadii maantaba la yidhaahdo ee jareerweyne horta keliya ma aha jenaraal sheego maanta ee ninkii u horeeyey ee loo dalacsiiya aniga kula hadlaya ayaa ibrahim xaashi gaawo ayaa kusiba aniga aan ahaa ayaan genaraal u dallacsiiyey oo booliska uu ahaa oo baydhabo ninkii islaaxiyey ee dowladda markay kusoo degtay ee kusima markaan ahaa saddexda bilood hadda sidoo kale madaxweyneyaal baaboon annaga wax noo dallacsiiyey jenaraal oo maaragtay waxaa jiro oo ah saddex jenaraal oo eh, maaragtay shaqaada madoobe ee gudoomiyaha baarlamaanka xilligii uu ahaa isaga uu dalacsiiyey oo uu ka mid yahay bashiir goobe oo sareeya gaari ka dhigay eh, maxamed nuur ee eh, dhimanayay oo isaga maaragtay ee isla reer ay ahaayeen oo lagu tilmaamayay laakiin ee asagana booliska ah, ee taliya ku-xigeen uu ahaa ayuu jenaraal siiyey doomaal buu maaragtay jenaraal sareegaas u siiyey hadda ma aha wax maanta jenaraalnimada in lagu qabsado ma madaxweyne xasan sheikh aan jenaraal siin kara arintu oo inta kalena dadkii ay bixiyeen iyo dadkii la mid ahaa way sitaane arrintaasaan garan weynay oo taagan jahawareerka ka jiro ummada soomaaliyeedna u baahan in loo iftiimiyo waa gartay oo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigana maanta ee asaga u yahay cabdifataax qaasim ee uu ka mid ahaa raggii ee annaga aan wada soconay ee xildhibaanada xilligaasi oo caymoy uu ka mid yahay oo maryan awees ay ka mid tahay iyo shambare ninkii la dhihi jiray oo asagana taasi aan wada ahayn marka waxa waaye arrin maanta meel mugdi ah wax lagu siimaa madaxweyne xasan sheekhna wax badan uu difaacay oo sheegow la daba taagnaan jiray ayaan aniga si guud iyo si ayaan u xusayaa ee aanan ahayn jananimada uu siiyey keliya isku dayo fara badan ee asaga ee lagu rabay in lagu carqaladeeyo ayuu door waxa uu ka qaatay oo aada muhiim ah aniga hadda kula hadlaya waxaa laygu tirinaya inaan nabad iyo nolol aan ahay wax badan dadka qaarkood ay dhahayan lakiin waxaan runta aan sheegayaanu caddaynaya inta madaxweyne xasan shiikhe ee beesha ee maanta ee asaga uu ka soo jeedo genaraal sheegow ee dallacaad uu siiyey ama sheekh shariif uu siiyey in aanu siinin madaxweyne farmaajo oo wax badan maanta lagu tilmaamayo inuu ahaa dadka maanta ee badi ku riixayo inay yidhaahdaan dareerweyne waxay u ahaayeen dad durbaantuma madaxweyne xasan sheikh ayadoo keliya wiilkii kasoo qaadanayana markaad fiirisid iigeeya maartay iigeeya maartay farmaajo hiige keliya aad moodid inay ka dhigteen astaan laftarkooda dhanka kale kiiska hadda waa la furay maxkamadii waa ay ka socotaa kulley iyadaa u dayn doonaa oo wixii sharciga iyo dhinacyada difaaca ee qareenada iyo sidoo kale anagu waxaan ka noqon doonaa daawadayaal marka maxaa la gudboon dadka kale ee shakhsiyaadka ah, ee hadday yihiin saraakiil ama siyaasiyiin ee u muuqda inay siyaasadeynayaan marka la eego kiiska sheegow marka maxaa la gudboon laftirkooda ood markaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa inaan kiiskan loogaga faa'iidaysanay wejiyo fara badan oo aan arkayo in la rabo in la marin habaabiyo ama ha la siyaasadeeyo ama ha la qabiileeyo eh, arin aan maaragtay isqabanaynin annaga dembiga haddii cid ee eh, dulmi iyada ay samayso iyadaa iskale adduuniya aakhira ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafna dembigeeda naf kale laguma xambaarayo ama kullu nafsin bima kasabat rahinatun naf weliba waxa iyada ay keensato ayadaa iskale aakharana la hortegaysaa maalin aanan laisweydiinayn markhaati beenaale iyo markhaati maartay ee maalin habaabin ama markhaati ee maartay sii guracan isaga inta lasoo horjoojiyo oo dadka wuxuu doono uu sheego maalintaasi ayaa sugayso raqiib iyo catiidna garbahay u saaran yihiin ninka wax xukumaya ee la horkeenay maxkamadaasi ee la doonayo inay cadaalad ay ku dhammaato ilaahayna wuu hadlay wuxuu yidhi fa idaa xakamtum bayna annaasi faxkumuu bilcadli haddaad wax xukumaysaan dadka cadaalad ku xukuma adduunka iyo mabda'iyanna waxaa laisla wada ogyahay inay tahay cadaaladu asaasalxukm jiritaanka dowladnimo waxaa ka turjumay waa cadaalada haddii cadaalada ay jirto meesha nidaam dowladeed iyo mid siyaasadeed iyo mid laysku xukumo inuu jiro ayaa la dareemaya haddii la waayone fawd meel ka jirto oo aan cadaalad lahayn oo ilaahayne wuxuu ka maaragtay yiraahdo qur-aankiisa inay sugayaan ciqaabteeda ayaa naloo sheegay marka labada dhinac waxaanu sheegayaa ama siyaasad ha oga faa'iidaystaano ama qabiilaha oga dhigaano in ka joojiyaan waxa ka baxsan intaas Eh, sideedaba dadka baraha bulshada isticmaalo laba dhinacya isugu dad eh, ayaga eh, iska yani gadooday oo caadifad ee ayaga badi inta badan ee markay hadlayaan wax kastaba iyaga maartay ee yidhaahda iyo dad kale ee barnaamij siyaasadeed ee ku xumayn oo ayagana ama ay doonayaan mid ayagana siyaasad ahaan ay doonayaan inay ku xumeeyaan meel ama ama ay rabaan ama qabyaalad iyo nidaam beeleed iyo waxa oo iyaga markaasi ujeeda gooni ay ka wataan ayagana inay kiiska maartay ayagana ay halkaasi daaha gadaashiisa ay ka soo maartay ee abaabulayaan marka anaga marna dowladda soomaaliyeed ee iyada dalka ka jirta ee sharciga iyada lagu aaminay iyo muwaadiniinta soomaaliyeed xaqa ay u siman yihiin inay taasi iyada ay ilaaliso ayaan ka rabnaa cid aan maanta reer ama qof oo maartay isaga aan waxba aanan adiga ku dhimayn adiga maartay eh, la yidhaahdo maartay eh, eh, si maartay ka duwan nidaamka ama asluubta maartay ee aan waafaqsanayn ama sharci ahaanba annaga ma dhiirigelinayno hadda sharci bay hortaallaa waxa aan weydiisanayno waa inay cadaaladda ay shaqaysaa xaqu uu shaqeeyaa soomaalinimadu ay shaqaysaa islaamnimaduna ay shaqaysaa waxa soo haray ciddii ayada ay doonayso inay arintaasi uga faa'iidaysato am nidaam siyaasadeed ama nidaam qabiileed ayaday jirtaa manaha maanta dadka soomaaliyeed dad aanan sheego ku heeb ahayn jananka oo difaacayo ayaa jira oo ka wada kooban dhammaan beelaha soomaaliyeed ee shanta ah marka kuwa maaragtay ee kaga soo horjeedana way dhici kartaay oo ayagana ee sidaasoo kale baraha bulshadana dameela lagaaga warrami maayo sida ay maanta in wax garata in aan waxba garanin iyo in maartay eh, asluub iyo akhlaaq iyo dhinac weliba ka tagay iyo wax weliba inay maanta iska noqdeen meel ay ku falaadaan aniga kuwaasi eh, aniga hadal ahaan cuskan maayo kana dhigan maayo marjac laakiin waxaa marjacan ka dhiganayaa kitaabka alle sida diinta islaamka ay qabto in maaragtay iyo sharciga ee eh, soomaaliya u degsan ee dastuuriga ah waxa uu qorayo in muwaadin kasta soomaaliyeed inuu yahay mid u siman sharciga hortiisa isaga iyo cidii markaasi ay mutaystaan in loo kala garqaado marka garnaqsiga sheegow iyo ragga ee isaga ee difaacaya iyo looyarada ummadda soomaaliyeedna in albaabada loo furo sidii ay ayaga maxkamadda ay u dhacaysay masuq maasaqa xilligii la horkeenayay kii ugu dambaysay ee dadka soomaaliyeed oo dhan dibadda iyo gudaha aadka loo daawanayay inay sidaasii kalena ummada soomaaliyeed ay uga bogato maadaama uu noqday kiiskan mid caalami ah maba dhihi kara ee international waxaanan ahayn maxaa yeelay gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa meel waliba waxa ay ka dhaheen wadaharaadyo oo lagu muujinayay sida loogaga xumaa arrimahaas oo dhan waxaa rabnaa wax ay qancin karto bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan gudaha iyo dibaddaba inay maxkamaduna ay ka soo baxaan kana markhaati ahaadaan fiirsadaan oy daawadaan kagana bogtaan sidii kiiskii masuq loogaga boogtay ee rofeor maxamed cumar dalxaax xildhibaan hore ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ayuu ahaa waa wax ka weydiiyay arrimaha maxkamadeynta sheego weli barnaamijka ogaal adeegsanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeysta barnamij wala socotaankeena wadnaga dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad ku warwataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada dabcan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhegeysataan hadalhayntii u dambeysay ee afar iyo saac lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir halkan uga soo jeedinaya anigoo ifraax kaakiya iyo cabdirashiid ibraahim cali ee soo dhawaada dhegeystayaal waata cabdirashiid oo dhanka iyo hadaleynta haddii aan ku bilowno gudoonka sare ee golaha shacabka ayaa faahfaahin ka bixiyey buuq ka dhashay waxa keenay in tartanka madaxweynaha baarlamaanka adduunka laga reebo cabdulaahi cumar abshiro oo ah gudoomiye ku-xigeenka ee labaad ee golaha shacabka ayaa warbaahinta dowladda u sheegay inuu jiray heshiis dhex maray isaga iyo gudoomiye sheekh aadan madoobe iyo xildhibaanad marwo ayna isku raaceen inay tanaasusho waxa uuna ku sheegay sababta keentay in tartanka iskaga harto in soomaaliya ay doonayso laba kursi oo muhiim ah kuwaasi oo kale ah kubiirista bulshada bariga afrika iyo helidda kursi aan joogida kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay sidaasi daraaddeedna ay soomaaliya dooratay inay tansaaniya u tanaasusho hadarheynta kalena haddiinu eegnana dabcan magaalada khaza xaalad xun ayay dareemayaan shacabka ku nool iyadoona yuhuudda xalay weeraro ay ka geysanayeen qaybo ka mid ah magaalada khaza madaafiic xoogan ayay ku garaaceen yahuudda magaalada khaza sidoo kaleeto xalay gebi ahaanba waxaa laga jartay magaalada khaza aaladaha sida internetka sidoo kaleetana markaynu eegno gebi ahaanba waxaa dabcan la mamnuucay in dadka isticmaalaan baraha bulshada sidoo kaleeto korontada ayaa laga jartay sidoo kale biyaha shidaalka iyadoona xaalad xun ay dareemayaan walaalaheena falastiin gaar ahaan magaalada khaza yahuuddu xalay madaafiic xoogan ay ku garaaceen magaalada khaza waxaana lasoo warinayaa in khasaaro badan uu halkaasi kasoo gaaray walaalaheena falastiiniyiinta ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta dhammaanba waxay u duceynayaan walaalaheena ee falastiin iyadoona magaalada khaza weli xaalad xun ay dareemayaan xalayna ay ugu dambeysay in dadka reer khaza madaafiyo xoogan yahuuddu ay ku garaceen hadaleenta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynaa ee markan dhankay qormooyinka waataa cabdirashiid oo qormada ugu horeysa dhankeyga horumari aqoontaada mar kasta oo sare u qaad tacliinta hana ka daalin nolosha ardaynimo xiriirka alle kaala dhexeeya xooji mar walba salaatuleelka u soo kac xusuusnow naxariista weyn ee allaah oo filo khayrkiisa ku dadaal inaadan yasiin nuuc walba oo shaqo ah qabo oo ku qanac shaxaadka iyo tuugsiga ayaa kasii foolxun shaqada aad ka faanayso ka dheerow isla hadalka iyo welwalka tirada badan caafimaad ahaan uma wanaagsana subax kasta dheelmo oo raadi shaqo iyo meel wax kaa soo geli karaan ka digtoonow in sariirta dusheeda aad ku dalfikirto qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay qaraabada xiriiri mar waliba kuwooda dhow ee taagta daran qormadan ayaa waxaan ka soo xignay qof baraha bulshada ku soo galaa yuunus al habraawi qurmada ugu dambeysana dhankayga waxaa lagu bilaabay sida tan rasuulkeena maxamed sala allahu caleyh wasalam ayaa maalin usoo galay xaaskiisa safiya bintu xuyey oo oonaysa waxaana uu ku yidhi maxaad la oonaysaa waxay sheegtay in xafsa oo ka mid ahayd xaasaskii rasuulkeena sala allahu caleyh wasalam uuna dhalay cumar bin khadaab ay ku tiri waxaa tahay gabar yahuudiyada rasuulka sallahu caleyhi wasalam oo ahaa inta alle may kan ugu akhlaaqda wanaagsan uguna naxariista badan ayaa ugu jawaabay waxaa tahay gabadh uu dhalay nebi uu adeer u yahay nebi sidoo kaleetana uu qabo nebi maxamed adigana intaasi ugu faan haddii aan sii faahfaahiyana safiyo waa ilmo nebi haaroon waxaa adeer u ahaa no muuse waxaana qabay nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam qormadan waxaynu kasoo xiganay qof baraha bulshada ku soo gala cabdulaahi maxamed guud waa naginta xubintii bandhigga warbaahinta bulshada xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ayaad maqleyseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal dhinaca kalena gudoomiy labaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow ayaa ka hadlay arrimaha ku aadan sababta markaa marwo oo kamid ahayd xildhibaanada golaha shacabka ay markaa looga reebay amaba loo sheegay inay tanaasushay iyadoo sidoo kale warbaahinta kasoo muuqatay iyadoo sheegaysa in la hagal daaciyey oo ay markaa xubno ka mid ah xukuumadda ay ku dhageen ama guddoonka inay markaa u tartanto kursiga jagada guddoomiyaha baarlamaanka adduunka oo ay ku guuleysatay haweenay tanzaniyana waa kan guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee labaad abshirow oo arrimaha ka hadlaya bismillahi ramaan raxiim waa mahadsan tahay waxaan joogaa magaalada luwanda waddanka angola maanta waxaan noo gabagaboobay shirkii guud ee baarlamaanka caalamka ee waddamada caalamka oo dhan ay ay ku wada jiraan xildhibaanadooda annaga waxaa nagu matala ilaa shan xildhibaana nagu matala marka waxaan hogaaminaya wafdi ballaaran labaatan iyo laba qof ka kooban oo xildhibaana iyo la taliyayaal u badan iyo maxaan ku yidhaahdaa waxaan tagnay caasimada luwanda jimcihii hore labaatanka bishi markay ahayd waddanka angola shirkiina wuxuu noo bilowday maalinta sabtiga ahayd maanta una soo gabagaboobay marka waxaa looga hadlayay arrimaha cadaaladda nabadda iyo maxaan ku yidhahdaa la dagaalanka khawaarijta iyo eh, eh, in hay-adaha dowladda eh, maxaan ku yidhahda laga dhigo hay-ado awood u leh inay hoolahooda fushadaan kadib waxaa socday in doorashadana ay dhacaysay doorashadii maanta dhacday waxaa maanta la dooranayay madaxweynihii baarlamaanka adduunka saddexdii sana ugu dambeeyey waxaa ahaayey nin bortugiis ah oo xildhibaan ah sanadkan waxa ay soo sharxay afar dumar oo ka kala socda waddankeena soomaaliya tanzania iyo senegal iyo malawi tanzania iyo malawi waxay ahaayeen laba gabar oo guddoomiye baarlamaanka ah waddamadooda gabadha senegalna waxay ahayd ku-xigeenka guud ee baarlamaanka adduunka xilkaasi haysay gabadheennana waxay ahayd xildhibaan golaha shacab ka tirsan marka doorashadaasaa maanta soo gabgabowdaday doorashadii waxaa ku guuleystay gabadha ka socotay tanzania oo ah guddoomiyaha baarlamaanka tanzania Eh, maanta waxaa loo doortay inay noqoto sidoo kale gudoomiyaha ama madaxweynaha baarlamaanka adduunka marka doorashadaasa maanta soo gabagabooday shirkeen maanta wuu noo dhammaaday eh, intaasaan isbuucaan u joognay eh, annaga intaanan soo bixin labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ah, garab weyn waxay siiyeen xildhibaan marwo si ay noogu matasho doorashada baarlamaanka adduunka madaxweynaheeda labadii aqal waxay soo saareen Eh, qaraar ku saabsan in la taageero eh, labada guddoomiyaa saxiixeen guddoomiye shirada midoobey guddoomiye eh, cabdi xaashi baarlamaankana gaar ahaan golaha shacabkana garab istaagu u sameeyey mushaarkeena qayb kamid mid ah xildhibaanada u jareen marka si guud ahaan annaga waa wadnay in doorashadan aan kusoo guulaysano maalintan soo baxaynana wafdigan saasaan kusoo hogaamiyey dhammaan baarlamaanka soomaaliyana uu ka warqabay labadiisa aqal markaan inta markaan intaan imaadnay eh, annaga ololaheennaan sii wadanay eh, markii eh, dhowr maalin aan joognay ah, waxaa soo korortay in dowladda soomaaliya iyo dowladda tanzania waxaa jirtay warqad wasaaradda arrimaha dibadda oo qortay bishii agoost tobankeeda oo lagu taageerayo tuuliya gabadha hadda maanta guulaysatay la dhahaayo codkii soomaaliya waa ku siin doonaa markaasna gabadheena musharax ma ahayn oo sebtembar isharaxday ay sharaxaadeeda soo baxday bishii sebtember mm. marka meesha waxaa ka caddaatay wasaaradda arrimaha dibadda markaas wax hadda soomaaliya markaas u taagnaa malahan lahan waxaa taagnaa saddexda gabdhood oo kale gabadheena ugu dambaysay sebtember ee issharaxday marka warqadaasaa marka isbuucan soo baxday waxaa jira marka e, arrin ah in dowladda soomaaliya e, inay ku biirto e, east africa community bulshada bariga africa ee tanzania garab weyn ku siinaysay iyo sidoo kale kursi qaramada midoobe ah jiray marka tanzania iyo soomaaliya marka xukuumad ahaan waxay ku heshiiyeen in labadaas guri tanzania la shaqayso dowlad tanzaniana baarlamaanka adduunka lagala shaqeeya marka annagoo baarlamaanka iyo guddoonkana arrintaas kama warqabin marka waxay soo baxday isbuuca markaan imaanay waxay soo baxday in warqadaas ay jirtay tobanka agoosta la qoray markaasaa marka u bilowday annaga tanzania arrimaheenii labadii arrin way noo wadaaye waayo aan ugula shaqayn weynay inay baarlamaanka adduunka hesho eh, taasaa keentay marka eh, cadaadiska maalmahan socday iyo wararka aada laisla dhex maraayo markay taas soo baxday aniga waxaan joogay magaalada luwanda ninka ugu sarreeya ahay maanta wafdigaan hogaaminayo labada qalna ka socdo baarlamaanka soomaaliya mm. eh, madaxdii soomaaliya aan wada hadlaynay dowladdii tanzania marka sideedaba dowladaha waxaa ka dhexeeya heshiisyo laba dhinacooda ka dhexeeyo mararka qaar ama heshiisyo dhinaca badan dowlad oo caalamka ah marka maadaama labada arrin ay nagala shaqeynayso inaan ku biirno bulshada bariga africa iyo in kursi qaramada midoobe ah oo muhiim u ah soomaaliyana inaan ka helnay dowladda tanzania ay ku olinay madaxdoodii marka taasaa keentay in madaxdeena soomaaliya iyagana kursigan ay kala shaqeeyaan in tanzania ay hesho marka arrintaas imaatay heshiis waxaa jira aniga aan garwadeen ka ahaa aniga iyo guddoomiye aada iyo xilwaan marwa noo dhexeeyey ka heshiiskaasa marka dadka aad ay u fahansaneen kaasaa raba aan qeexitaan ku sameeya ma garata heshiiskaas wuxuu ahaa maadaama eh, dal eh, xora aan nahay oo soomaali ah soomaali lagu magacaabo eh, heshiisyana adduunka la geli karno marka xukuumaddana ay ka gaabisay inay noo sheegto waxa ka dhexeeya tanzania iyo soomaaliya oo labadaas heshiis ah annaga waa ogeyn in bulshada bariga africa lagu biiraayo marka laakiin inay tanzania ka shaqaynaysa in soomaaliya east african community ay ku biirto suuqaas ay soomaaliya ka faa'iidaysatana inay noo sheegaan aad nooma sheegin gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda meeshaasaa gaabis ka jiray marka annagoo ololaheena wadana waxaa soo baxday in la dhaho in in la dhaho xildhibaan maru arrintaasaa jirto labadaas kursi aan soomaali doonane kursigan waxaan rabnaa inaan u tanaasulno marka heshiiskaas wuxuu ahaa anigii shaada madoobe iyo marka marwan naga dhexeeyey meel fiican uu maraayey markii ugu dambaysay marka waxaan ku heshiinay in xildhibaan marwo eh, ay tanaasusho ay ka tanaasusho arrintan iyadoo soomaali u hiilinayso eh, labadaas arrin kale ugu hiilinayso soomaali inay maanta adduunyada kasoo muuqato aan maxaankuur waxaan ku heshiinay inay gabadheenna xildhibaan marwo tanaasusho eh, arrintaasna anigana waa ogaashay aadano asigana wadankii safar ugu maqanoo shirar ku maqana khadka teleefonkan ku wada hadlaynay marka eh, heshiiskaas habeenaan galnay in dowladdii soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed aan aan u turno aan annagoo kursigaan gabadhan iyadoo xaq bay u leedahay haddana kursigaas dhowr iyo labaatan milyan oo soomaaliya ka dhexeeyo in ay u tanaasusho marka heshiiskaas waa naga ogolaatay inay tanaasusho eh, kadib maalinta xigtaa marka waxaa bilowday in eh, tanaasulkii gabadhii marka ay ka laabato laakiin marka warqadda hadda guddoonka baarlamaanka soo baxday waxay ahayd warqad aan ani iyo shaada madoobe iyo guddoonka baarlamaanka aan wada ogeyn iyo marwo in warqad la soo saaro oo la dhahaayo xildhibaan marwo way ka hartay iyadana warqad ay ku lifaaqdo saas ay ugu heeliso dalka iyo dadkii soomaaliyeed inay labada shiisii shiisii kale ay ay ku biiraan midkaana loo dhaafo waddanka tanzania maadaama ay laba kale garab nuugsiinaysa marka taasuu ahaa marka heshiiskaas waa jiray soomaaliya maanta waxaan u cadeynaa in heshiiskaas eh, gabadheena ay marwe ee qaadatay ee kursiga ka tanaasushay saasna uu ku soo baxay warqadii eh, kasoo baxday cabiska guddoonka baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka saasaan ka wada ahaa marba markay aqbashay inay tanaasushay eh, xilkan ka tanaasushay ah, waxaa marka guddoonkii uu ku qasbanya warqad soo saaro oo baarlamaanka adduunka uu cadeynayo inaan ka harnay saasay warqaddii kusoo baxday tanaasul ay samayso xildhibaan marwa uu kusoo baxay warqadaasi marka maanta galabta media wax dhexmarayaan rabnaa inaan shacabki u cadayno meesha anaa joogo wafdiga anaa ugu sarreeyo gudoomiye kaxoonka labaad golaha shacabka aan ahay xildhibaan cabdullaahi abshirow marka wax soomaali dan u ah aan ka shaqaynaynay marka taasaa keentay marka inaan caddeeyo caawa in heshiiskaas uu jiray oo gabadhan ay ka tanaaduusha warqaddana saasay kusoo baxday uu guddoonka soo saaray marka shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya taasaan u caddaynaynaa waxaan kaloo rabaa inaan ku daro wixii hadda ka dambeeyo in xukuumadda heshiisyada ee gelaysa waa in baarlamaanka soomaaliya uu la socdaa maxaa yeelay laba hay-adaan kala duwan hay-ad oo kala madax banaan annaga waxaan nahay hay-addii sharci dejinta iyo korjoogteynta xukuumadda marka xukuumadda si hoose inay wax ku wadato ra wasaaraha waxaan leeyahay wasiiradaada waxay ka shaqeynayaan waa inay ay ogaadaan baarlamaanka si ay mar dambe la iskugu dhicin marka taasay ku dhacday doorashana maanta waa dhacday tanzaniana kusoo guulaysatay eh, oo maxaan ku idhaahdaa eh, anagana gabadheeni maanta doorashada waa gashay markii heshiis gabadheena ka baxday diidana marka annaga dee eh, xildhibaan maxeli karno doorashada waa gashay wixii xaq ay ulahayd waxay ilaahay u qoran meesha way ka heshay marka muhiimadda waxaa waaye in aan shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka la maran habaabinin in eh, xildhibaan marow ka tanaasushay aan idin sheega saasna warqadda ay kusoo baxday eh, gudoonka kasoo baxday gudoomiye ku labaad ee golaha shacabka ayuu ahaa cabdulla cumar abshirow oo ka hadlayay arrimo badan oo ku aadan muranka ka taagnaa siyaasadka guddoonka iyo u dhexeeyey mid kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka marwo oo u tartamaysay kursiga guddoomiyaha baarlamaanka dunida oo ay ku guuleysatay haweeney tanzaniyana weli barnaamij ola degeysanaysaan keenana waad nagala saaxiibaan Thank you. weli barnaamijka ogaalada socotaan kaceenana waad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddii aynu dib ugu noqonno xaaladda murugsan ee weli ka taagan marinka haza haza weli waxaay ku jirtaa xaaladii ugu xumayd ay markaa ay soo marto tan iyo intii uu go-doomiyey gumaystaha israa'iila yahuudda iyadoo haatan la leeyahay waxaa la leeyahay in markaa dadka ku sugan khaza lala xiriiro maadaama adeegyadii isgaarsiinta internetkii gabi ahaanba ay jireen maamulka yahuudda sidaasoo kale waxaa haysan adeegyo internet iyo taleefano ay iskala xiriiraan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini ee gurmadka caafimaad iyo gurmadka bini-aadanimo warbaahinta xarumahooda laftirkoodu ma haystaan adeegyo markaa qadka taleefanada iyo sidoo kale aaladaha internetka maadaama iyagu ay ahaayeen hay-adihii soo gudbinayay kana shaqeynayay xogaha ku aadan khaza sidaasoo kale wariyaashu waxa ay la-yihiin xiriir ay dhanka warbaahinta kala soo xiriiraan xogna ku siiyaan falastiin khaza waxay ku jirtaa markaa xaalad aada u adag iyadoo markaa maamulka yahuudina ay wadaan duqeymo aada u xoogan oo ay ku burburiyeen inta badan khaza xalay ayaan ugu darnay duqeymaha ay ka sameeyeen waqooyiga khaza warbaahinta falastiin ayaa qoreysaa qeybteeda daanta galbeed in xogaha laga helayo khaza ay yihiin kuwa aada u liita maadaama aan bal heli karin xog markaa rasmiya oo ku aadan dhibaatada jidha iyo sidoo kale xaaladu sidoo ay marka haatan tahay hay-adda ka shaqeysa arrimaha marka isgaarsiinta ee loo yaqaano jawaal oo ay falastiiniyiintu leeyihiin ayaa sheegtay in duqeymuhu maamulka yuhuuddu lagu bartilmaameysaday taawaradii iyo dhismayaashii xarumaha isgaarsiinta ee jawaal ee falastiin taana ay keentay gebi ahaanba inuu go-doon ay ka noqoto khaza dunida oo dhanna markaa aanba laga warqabin haatan waxaa khaza ka socda dadka ku sugan khazana aysan bixin karin xog waxaa ka jiran haatan aan la ogaan karin al aljaziira uga soo waranta khaza niida ibrahim oo ku sugan ramaala oo daanta galbeeda waxay ku waramaysaa in waxa laga heli karo ee xoga dhanka khaza ay aada u yar tahay maadaama dhibaatada ugu weyn ay jirtana ay tahay sidoo kale in mugdi uu ka jiro khaza oo adeegyadii korontada ay go-een sidaasoo kalena adeegyadii kale ee qadadka taleefanada iyo internetkuna ay gebi ahaanba maqan yihiin kadib markii ay khaza noqotay mugdi sidaasoo kale ma jiro wax xiriira ah oo la isticmaali karo ama la heli karo adeegyada isgaarsiinta taleefanada internetka iyo waxa khaza ka socda si loo ogaadaba taa ayaa jirta xaaladuna waa ay kasii dareysaa ayay warbaahinta u sheegtay aljaziira lama ogaan karo dadka qaar ee ka walwalsan eheladooda saaxiibadooda iyo qaraabadoodaba ee ku jira khaza si ay u ogaadaan xaalada haatan ay ku jiraan inay dhinteen inay nool yihiin hay-adda amnesty international oo iyadu markaa ka shaqeysa arrimaha xuqulisaanka waxay sheegtay in qaar ka mid a ah shaqaalaheeda gebi ahaanba ay waayeen markaasi adeegyadii ay u baahnaayeen sidoo kalena ay kala xiriirayeen ee dhanka qadka taleefanka iyo aaladaha internetkaba taasina ay keentay inay ogaan waayeen haatan si markaa loo diiwaan geliyo xogaha ku aadan tacadiyada ka socda khaza xaaladuna waxay u muuqataa mid markaa kasii darayso tirada dhimashada dadka khaso ku dhintay sideed kun oo ruux ayay ku dhowdahay dhaawacuna waxuu ka badan yahay amaba ku yahay labaatan kun oo ruux khasaaraha ugu badanna waxa uu soo gaarayaa dadka rayadka ee falastiiniyiinta dunidu idul markhaati ayay ka yihiin dhibka lagu haya falastiin ma jiro dalalkii carabeyd ama dalalkii carabta gurmud ay u sameynayaan dadka reer falastiin iyo gargaar ay u sameynayaanba waxaana weli sii kordhayaa dhibaatada iyo xaaladda ay ku jiraan dadka reer khaza waa markii ugu darneyd xaaladii ugu xumeyd aynu galno tani waa dhibaato xoog leh dhagahayagu waxay maqlayaan qaraxyo iyo burbur waxaynu arkeenno waa burburka iyo baaba-a dadkayaga ayuu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah ehelada dadka reer khaza ee ka baxsaday ee markaasi khaza kuna sugan dhanka daanta galbeed weli barnamijka ad degeysanaysaan keeneen wadaala ka socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka waad adegsanaysaan markana waxad kudhawataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now waranagu annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi cabbaar wou sugaa ee bahay duulkii caasiyeeh calafkiisa kama gooyo iyo cayshkii loo qorae cishe iyo wakhtu u cayimo cidima dhaafaana ayaa camalfalkiisii abaal looga celiyaae caddaankii galbeed oo dunida calanwallaynayey oo nabadda ceel dheer ku riday ciidna kula aasay ciqaabtay mutaysteen wataa caaradkii yimid baga maxay somalilan mar hore u ixtiraafi waayeen waranna waxaa maqli jiray ilaahay ninka u caymi raba cidi muusaa tuugo ninka u ciribisaan jari raba marna ciidan uma doonto aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi madowgaaga kii neceb muuqaaga kaan rabin isana ha meel marin war cabdulla waxaad ka tagtay midab gumaysi diida war isindhon waliba ku tabteena eh. wanka macaasha ii qabo eh. adna gowra ii mari dhiigana eh. ammuudsado aryamadeeyow aleendegeeliisii gobo adle gooris ii mari intaad uga tagtay war anna waxaan maqli jiray calool baahanay cawradaada dado emadhoor e adiin waliba ku tabtay calool baahane runta waad rabtaa eesh laguma helo awimaa dad kale warmadeeyow adiguna waxaa ka tagtay yaad cirib taagantee cududbeeratiyo caqli ma uu qabtaa warde waxaa ka wada tagteen eel kuma dhaqee cawradaada dado war waxaa la yidhi caloosha haddaan la barin cad iyo waxaan dheef ahayn caqligu ma shaqayn karo sidii cadiday indhaha cunnadu ugu muuqataa aryaadhaha wadaadka hilibka inya hortii la dhammaysta layrishiiqow calool kaliya haa taalla muggii hore wuxuu yidhi culummada in calool la siiya ma bannaana inta wax la soo raaraadiya muggi la soo waaye lagu soo naqdee layidhi shiiqoo wax kale ma yaalliinna wuxuu yidhi cad iyo caddiin haddii la waayo culummadu inay caloosha cuntaweeska sunno heetaas la joojiyaa banaan la jiifiyaa banaan leymaahahe war kalamaanay war ma haysiina waxaa magaalada dhuusamareeb lagu soo dhoweeyey gudoomiyihii ahlusunna macalmahmuud shii xasan haye ziyaaradii sheekhaha dhowaatay war mahuursha uga sii gudbi rabaa mase meeshuu rabaa inuu ka bilaabo war gacanyarihiisii sheekh shaakir ma ka soo horreeya ama waa la yimid war ashcaari marka horeba lama duulinaa la yidhi yaa salnaa miyuu kari waaye war xanta macalinkaa ku tarax teginine odagu hawshii hore uma imaanaa la yidhi tacsiyaana gashay oo marwadiisoo xijaabataa meydkeeda jarma laga keenay baa la yidhi marka aaskaas buu yimid hawshaad u malayseenu meesha ma taallo warshiiku hadda ka hor siyaaro u yimid tii ka dhacdana waa la ogaaye hadda tacsi keliya inay tahay arrintu ma lahubaa warmayn liyaabasan ooysanhaw ama urgunsanhaw wiiliisha jari jartay aryaadhaha reer mudugu waxay yidhaaheen rag waa meherediiqabe abdulow reer mudug wali kala eraayaanna dagaal gundahadow ka dhashaa waarmadoyow reer jabuutina waxay yidhaahdaan wadaadkeennii waa kaa war kalemaanay eh. ah, war ma haysaane kabtan jenaraal sheegow axma cali wal hadhiyey waar magooja cadduu tegey banaanbaxayaan la joojin miyuu yidhi waan soo baxaynaa eh. waan soo baxaynaa bulshooy waan soo baxaynaa yeereena war dad falanaatiin warna ma sugtiine eh. jenaraal sheegow ilaaladiisi maxkamad ciidamadaa la hor keenay aadala aadalankii maxkamad ilaaladiisa dhahgali megal oo dheh war waxba laydiima sheegi kara warka waa naga qasteene dacwada janaku waa bilaabataa la yidhi aryadhaha war reema madaxweyne xasan sheekh asagoo saad ogeedeen timihii ugu baxay aan iska xiirin ow midowga yurub dhex fadhiistay waar cabdulow miyay ka baqeen ma dirogbadiisarageenasaasleeyinawar madaxweynuhu dagaalka shabaab xataa midowga yurub ma geey war colkaaga waa loo celanaasadaa miyaadna maqlina war xunaqabataynta hubka ma qaadeen wardaynta unha naga cafiyan hub annagaa soo gadanayne aryadhaha dad falanaa tihiin madaxweynuhu meel bruqsalis la leeyahow joogaa bruqsalis kulahaa yaa ma buurta qoob laawa oo waddammadaasna buruglikiyaale buurto buurtaal loo ahaa ballankeen ahaaye baan maqli jiray aryaadhaha anigu wax dambe idiin sheegi maaye midowga yuruboo buurta kula shiraa layidhi ingiriisowna ka sii aadi doonaa dee ahaaye somalilan hal ixtiraafo ma yidhi aryaa waaqlo waa mahadka dhihi jirteen waar balbiyacab war kalmaanay warmaysin xildhibaan cabdiraxmaan cabshukuur wuxuu yidhi madawiinaga lama sana jarsadayaaliah waar miyaa la weeraray war waaqlow toddobyotobankii sebtembar lama gaarin war kalmaanay waad falantiini warkaa naga dhex geline gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadamadoobe ayuu cabdiraxmaan ku eedeeyey gabar golaha shacabka shacabka ka tirsan oo u tartamaysay baarlamaanka adduunka inuu ka reebay oo waraaq u diray guddoonka baarlamaanka adduunka lamadaarashoodan diidana eray warwarka waad iga dhex labada gole ee baarlamaanka ayaa ansixiyey in gabadhaasi ay tartanto haddana gudoomiyaha golaha shacabka ayaa keligiis go'aan gaaraya la yidhi cabdiraxmaanna wuxuu leeyahay gudoomiyaha inuu keligiis go'aan gaara xaq uma lahayn war soomaali qabyaaladay ku baadaye ma booskii gabadha qof kale lagu bedeli rabaa waalmadaha gabadhu waa reer somalilan waryaada maygooka jir haddiiba aashila ka bedela iishow war waad falantiina arrintan soomaali waa weyn tahay eh. musuqii soomaalida wax laysku dabamarin jiray kama socdee eh. gabadhaani waxay u tartamaysaa guddoonka baarlamaanka adduunka ee haweenka waxaana kula tartamaya malaawi senegaal iyo tanzaniya maytin baan rabnaa bikaawis bikaawis ya meeliku gurta fadaase waaninantuma buntland bay ka soo jeedaa waaqlow tira badaniidiyaada warkalamaanay warmaysiina xildhibaan cabdiraxmaan odowaa eh. wuxuu aad uga hadlay arrinta qasa wuxuuna aad u canaantay dadka soomaalida ah oo le annagaa teen ninna haysataaye maxaa qase naga quseeya dee isaguna ama cadaadihii qasa kala garan waaye oo kaalimadiwiinaga ma kursiyay kulabalami war malaha kuu sheegay aatiine wuxuu yidhi islaamku waa hal jir haddii nabar ku dhacana waa wada damqanaya marka awood kale haddaanaan u haynin reer falastiin waa inaan u ducayno oo hiil iyo walaalnimo u muujinno masaajidada halka ganuudooa ka daray waar walla weyne kuwa idinkani xasuuqayama masaajidada uga qulubtaan warwaaqlow falastiin warkama hayside weriye aljasiira uga soo warrami jiray magaalada khaza isagoo xaaladda magaalada ka warramaya ayaa gurigiisii madfax lagu dhiftay hadda warbixintii uu tabinayayo wuxuu ku soo qatimay qoyskiisii oo la laayay badbaaday taasina waxay muujinaysaa magaalada qasa cid ku badbaaday iyo cid la dhaafay inaysan jirin qoys kastana dhibaatadu ay gaartay marka reer falastiin ka xoog badan oo isbahaystay oo kagardarana baabi'inayee ilaahay ha u gargaaro kuwa inagana qaraxyada iyo balaayada nala daba joogana ilaahay dhinaca naga marsiiyo wasiirkii khamiiste golaha wasiirada waxaa ka soo baxay alid in wasiiradu mushaarkooda bishaan dagaalka taakulayn ugu bixinayaan war axmedow warkaana iskuubi shaqaalaha dowladda khamiis mushaarkooda waa qaateen war hadday rabaan tan dambe bixinaya maxaa adiga afaalahaas ku geliyey warkaash inay wataanu sooma waryeelo dadka jiilalahaaya eh. okiyaala agaaran inon nisgiliyo usuba waarmadoyow bay dhaween mubadlaga kalluumaystay leedahay wargolaha wasiirada xeer tubaakada lagu mamnuucayaa loo gudbiyaa layidhi waa awal maxeer tubaaka ogolaadaa jiray olkii tubaaka laangaan jabiya dheegi jari war hadda kahor magaalada xaradheere waxaa ka dhacay eh. nin oday aha inta shabaab soo qabteenay maxkamaddooda geeyeen eh. waxayna ku eedeeyeen inuu shaaribaha daystay kadibna ninka odag aha wuxuu yidhi maandhaysku dhibaatada dalka ka jirta hadday shaaribadeedu u dembi weynaadaan waa ogolahay oo waa xiirayaa laakiin masiibo shaaribadeeda ka weyn iyadoo ay jirto aygu mashquulinina warayaadoo dhiiggii muslimiinta bannaystay bay shaarabkiisa dembi ka dhigeen war ma waadan maqal khawaariijto iyagoo dembi yar suulinaya ayay mid ka weyn ku galaan aryaadhaha samigey cabdulla ba wuxuu yidhi quunyaar soocood yaa qaa'imin ilaa kaala qarsha qurxoon qunyar soocood yaa qaa'imin ilaa kaala qarsha qurxoon xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerada ila socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo yallay aftuubin adooniga adkaysan isina beese aan adduunka jooge badan iyo waxaad igu ilowde ayaan daran naftayda ika ka arkoote adyad geysan axad igu ilowde ayaan daran naftayda ika arkoote aan addimadaydiyo eersadoo ishayde dimadaydiyo ersado ishayde aan adduunka jooge ha igeynin aakhiro aan adduunka jooge ಗೇನಿನ